بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جلسadan waa tii لixaad alayse kadalika ya jamaca tii lixaad way ayb شhan jalso ayaan soo marnay waxaan ka bilaabaynaa kelimadaasi su-aasha sheekh iسلام ibnu taymiya waa hadal aad u dheer wey haddii la yidhaahdo dul istaago hala macneeyana wakti buu qaadanahaya asagana casharka o dhan qaadanaya anu marka waa iska dulmarahaya sharxiisi iyo hawliisa waa masaa'il fiqiya idinku noqda anu laakiin waan dul maraya wuxuu yidhi sheekhu xaala loo daliilsanaya oo laga hadlayo sheekh saamtiimi ka hadlayo la weydiiyey masaa'ijta ijtihaadiga oo la ysku hayo oo culummadu isku hayaan oo nas qaadic aan lahayn iyo nas daahira midna aan lahayn mid ka mida aqwaasha ijtihaadka maxaa la ummadda muslimiinta in la yidhahdo kanaa qasab ku tihin laa yajuusu qowl ijtihaada oo wadaad ku ijtihaaday shaafici maalik kayrkiis kayruhum ayruhumaa wadaad ku ijtihaaday ma banaano in ummadda la laasimiyo la yihah qowlka shaafici lagama leexan karo kan maali lagama leexan karo kan sheekh fulaan ma banaano hawsha ayada haddaysan taa bannaanayn waxaa weeye taqniin wax la qodobeeyey oo lagu soo qoray waraaqo yaryar in ummadda la laasimiyana hee xaaraan way asagoo lama ogolo intaabaa loo daliisanayo wuxuu ku wasu'ila waxaa la weydiiyey sheekhulislaam ibnu teymiya ayaa la weydiiyey wey axmed ibnu cabdilxaliim ayaa weli la weydiiyey caman dad baa la weydiiyey weliya waali ka noqday amran amar buu waali ka noqdo min umuuri muslimiina buu amiir ka noqdo arrimaha muslimiinta mid ka mida ah ayaa amiir looga dhigay wamadhabuhu isaga madhabkiisuna waxaa weeye laa yujawiz ma banaynhayo weeye ama laa yujawiz sax laa yujawiz ma banaynhayo weeye sharikat alabdaan shirkada la yiha shirkat alabdaan oo fiqa ku taqaanaa oo maxay tahay nin walba inuu xooggiisa soo xamaasho shirka maxaa la xamaaliinta iyo dadka muruqmaalka ah shirkatu muruqmaal wey dadka muruqmaalka adigu maanta magaalada gal waxaad soo hesho soo xamaasho annaga waxaan soo helo hadhiwan galabta waa qaybsanayna madhabkiisu waa saa wey ayb fahal yajuusu ma bannaan tahay wey lahu asaga mancu naasi dadka inuu ka manciyo oo yidhaahdo ninkii waaliga ahaa shirkatulabdaan laa tajuus ninkaan ku arkana neefdiidkaan ku dahay ma bannaan tahay hawshaa ma bannaan tahay baa lagu weydiiyey la soco ayb faajaaba wuxuu ku jawaabay shekhislam ibnu taymiya shekhislam ibnu taymiya moogtahay waa baxru ilaa ilaa saaxila lahu wey haddii wax la weydiiyo ood masale weydiiso kun buu kugu darayaa sheekhu masaladaa ka warran boqol buu kugu darayaa hada min cilli min fadligu laakiin wadaada waxba la socon haddaad wax weydiiso ee ee maanta odhan ku haynahaya laakiin ninkii buuxa waa soo burqanaya sheekh wuxuu ka ooda ka qaaday dhegeyso faajaaba wuxuu ku jawaabay weeye laysa lahu waxaa la yidhaahdaa sheekh ilam wama tira shekh islam ibnu taymiya ayb nin adag wey ninka asaga ah dimashq waxaa la yii maxaa la yidhaahdaa dhowr milyan baa janaasadii ka qayb gashay fi taariikhi islaam baa la yidhi janaasa la mid ah fi taariikhi islaam inta la xusan yahay oo la qoray janaasa la mid uma soo marin baa lifilcaam caalam muslimiin ninka noocaas shekh islam ibnu taymiya laysa lahu asagoo xiran buuna dhintay hadda la soco isagoo xabsi ku jira ninka noocaasa oo leeyahay lama salaami karo biyahana looma geyn karo maxaa la yihahda kanina looma geyn karo dhint la soco wa kaana yatadabbar fii kitaab illahi caza wajal waa istamid markuu dhimanahayay derbiga derbiga ku xirnaa maxaa la yihahda qoraalku ku qoray ayaa waxaa laga qoray hal mujallo oo kaamila aayaad fiqi fi kitaab illahi caza wajal derbiga ku qoray keliya ayaa waxaa loo qoray mujalad weyn taa qoray sheekh islam ibn taymiya ayib laysa lahu ma sugnaanin ninka asaga mancunaasi dadka inuu ka manciyo u diido mil daalika hawlahaasoo kale hawlahaas kale in dadka u diido yahay laa yajuus uma banaa ninka asaga walaa min nadaa'irihi kuwaas wax shabaha nadaair almushaabahaat kuwa kuwa shabahana inuu diidana ma banaano wey oo mimaa shaygii ka mida yasuuqu cuntamahayo oo soconaya fiih dhexdiisa alijtihaadu in lagu ijtihaada mashaaiis lagu ijtihaadi karo ijtihaadka culimmadu ka furan yihiin in loo diido ummadda oo la yidhahdo laguma ijtihaadi karo lama qaadan karo laa yajuus warkaasigaa wey ayb ummaddu waa fasaxan tahay ijtihaad masaladu hadday tahay wey wa hunaaka farqun bayna masaa'il ijtihaadiya wa masaa'il mukhtalafu fiiha la soco talabat alcilmi ha qaldamaynina mas'ala masaa'il maxaa la yidhahdaa mukhtalafu fiiha waa la isku dilhayaa ma ahane dhiiggaa la iska daadinhayo ballinkale barqadi laakiin masaa'il ijtihaadiya lagu wada hadli maayo allahuma ijtihaadkaaga haddii wax ka soo noqdaan waa lagaala hadli waa lagu naseexayn walaalo ka joog baa dhowr walaalsan baa lagu ohan waa lagala hadlaya ama masaajidku ikhtilaafiya walaa baab akhar laakiin dhalinyarada in badan baa waxay u qabaan in isku mid tahay masaa'il mukhtalafu fiiha masaa'il mujtahid fiiha farqi weyn baa shee u dhexeeya saylaad meesha ku qaldan walaysa macahu la jirkiisa ma ahwiya amiirka wax diidahaya bilmanci diidada uu diidahaya nasun min kitaabin walaa sunnatin walaa ijmac wux uu ku diido oo nas kitaaba iyo sunna iyo ijmaacna ma haysta wey laakiin anay ila tahay sida anigu aan qabo ila quman haddaan la yeelayn waa diiday buu la soo istaagaya walaa huwa shayna ma haysta weeye walaa ma shayna ma haysta weye huwa asaguwa fii macna daalika ee macna alkitaabi wasunna walijmaaca oo ah qiyaaskii de la soco qiyaaskiina ma haysta qiyaas jeliya oo qawiyana ma haysta wey laa siyama waxaan wax loo dhiga lahayn buu yidhi oo la raba inaad ogaato laasiyama waxaan wax loo dhiga lahayn wey wa akar culamaa culammadu say u badan yihiin calaa jawaasi mil daalika wey culammadu waxay u badan yihiin shirkatulabdaan iyo waxyaalahaas inay bannaan yihiin bay qabaan wey loona badan yahi shaaficiya ma qabto ad ogtiin shirkatulabdaan alaysa kadalika ya jamaca shaafici ma qabaan laakiin madaahib badan baa qaba ayb wa huwa wuxuuna ka mid yahay shaygaanu iyo shirkatulabdaan iyo mimaa shaygii yacmal ay ku camalfalayeen bihi asagaba caamة اmuslimiin muslimiinta caamadooda say u badan yihiin ee mucdamhum caamaة اmuslimiin ee mucdamahum وaأarhum weeye fii caamaة اlamsaari weeye gobolada oo dhan wey amsaar waa jamcu masr gobolada iyo magaalooyinka waaweyn weeye amsaar jamcu masr waa magaalooyinka waaweyn wa haada midkaan asagaa weye waxaa weeye kamaa ana alxaakima kan wuxuu la mid yahay weeye kamaa ana alxaakima qofka xaakimka oo amiirkaa laysa lahu uma sugnaanin weeye an yanquda inuu buriyo sidoo kale macnaha wuxuu rabaa inuu fiiraa shay mujtahad fiiha inuu ummadda u diida ma bannaana kadaalika ijtihaad u wadaad wax ku xukumay ma burin karo ijtihaad kale kuma burin karo xala soo marna soo marin tiin bay la mid tahay wax u dhexey farqi ma jiro inaad tiraa masale lagu ijtihaaday waa xalaal iyo waa xaaraan laysku hayo ama sanaan laysku haysaana fiican inaad ummadda u diida waxay macno tahay adoo yiri oo kale ijtihaadka culimmada iga horeysana waa buunaya bay la macno noqonaysa waa khatar marka fasaad baa ka dhalanaya lama ogol wahaada kan wuxuu la mid yahay biyo kamaa ana alxaakima xaakimka iyo amiirku laysa low ma sugnaanin an yanquda inuu buriyo xukma hayrihi hayrkiisa xukunkiisa maxkamadaa uu riday inuu buriyo uma bannaano wey في مثل هذه المسائل مسائشان مسائشين المسائل المجتهد فيها محل المجتهد ما بنانا إنه بريو ولا للعالم إنك عالمك ما بنانا والمفتي كان فضوانا هي أن يلزم الناس ذاتك إنه كل لازم واجب ورقه باتباعه أسرع إنه غرعه في مثل هذه المسائل مسائل المجتهد كان المجتهد إنه يرى عنك بس اللي راعي كرا شافعي بس الراعي كرا مالكي الراعي كرا وحكى الله هو حاران وإن كحرى وإن كدلايا لا يجوز أو شيء يضا خطر أو شيء يضا walihaada sidaa daraaddeed buu yidhi lamaa wakhtigii istishaara uu la showray alrashiidu haaruun rashiid waad garanaysaan qisada ayada waa soo marna maalikan markuu maalig la showray imaam maalik ibnu anas markuu la showray iyo imaamu daari hijra an yaxmila inuu ku xambaaro ku socodsiiye annaasa dadka calaa muwaaihi muwaa imaamu maalik yidhi dadka maale kacbadan aan ka laalaadiyo asagana dadkaan ku socodsiiyo markuu yidhi inta kalena aan joojiyo wuxuu yidhi fii mil haada hawshaan markuu fii mil hadi masaa'il markuu kala hadlay manacahu imaam maalig waa u diiday manacahu maalig waa diiday hu haarun rashiid buu u diiday weeye min daalika hawshaasu diiday laa yajuus hawshaa ma bannaana madhab gooniya kitaab gooniya in ummadda lagu xambaaro ma bannaano kitaab kale sunnada nabiga calayh salaatu wasalaam waasic weeye ka leexdo saas yidhi wa qaala wuxuuna ku yidhi inna asxaaba rasuulilah sala allah alay sl nabi maxamed saxaabadiisii tafaraquu waxay ku kala tageen amsaari mudun magaalooyinka weyn ee gobolada ku kala tageen weye deegaanada waqad akhada waa qaatay weeye kullu qowmin qolo kaste ummad kaste oo min alcilmi waqad akhada kullu qowmin min alcilm cilmiga wuxuu ka qaatay weeye maa balaqahum wixii soo gaaray saxaabadii markay gobolladii magaloyinka kala tageen qof walba saxaabadii wixii cilmiga saxaabiga ayuu ka qaatay haye wasanafa waa qoray weeye marka haddii saxaabada cilmigoodii waasic iyo ninba meel joogo oo nina maaa ka jihaaday oo amiir ka noqday meesha morocco iyo maaa tunis iyo maaa amiir ka noqday nina uu afghanistan amiir ka noqday kabul qabsaday nina maxaa la yidhahdaa turkiga agtiisa u qabsaday oo ninba meel ka dhacay maxaa la yidhahdaa cilmigu saas waasic u yahay marka in la yidhahda hal kitaabi hal kisaa lagu soo ururiya laa yajuus wey leannu cilmigu waa dayacmayo lama ogola hawshaaya wuxuu ku yidhi waqad sannafa waa qora rajulu nin baa qoray kitaaban buu qoray fi ikhtilaafi ummadda iskhilaafkeeda aimad wax isku hayaan ku saabsan faqaala axmedun imaam axmed ibnu xambal ashaybaani baa wuxu yidhi abi cabdillaah imaam ahlusuna waljamaca wuxuu ku yidhi laa tusamiiha ku magacaabin kitaab alikhtilaaf mar kitaab ikhtilaaf ha ku magacaabi kitaab ikhtilaaf ha ku magacaabi maxaa lagu magacaabaa axmed wuxuu necbaa oo bilmunaasaba habeenloo inaan baraamijyona waa fiicnayde fiqigan hadda mujaradka oo hadda anaga sida kutubteena fiqi minhaajka iyo maxaa la yidhahdaa mushjaaci oo kale oo waxaan dilaa lahayn wuu necbaa an muxuu nacaya wuxuu leeyahay waxaa la rabaa ummaddu inay la socoto masaladan waa xaaraan qaala allahu tacaala masaladan waa bannaan tahay qaala allahu tacaala masaladan waa xaaraan qaala rasuullah sal l in la yihahdo noo qofku maantao dhan ilaahay rasuulkiisa inuu maqlo laakiin waa xaaraan waa yajuusu waa qowl in la yihahdo wax la sheeganays jirin oo mujarada qof qalayl u ka qaadaya hadhow markii adilada loo keeno khad baan ku haynaa buu ku leeyahay manhaajkaan ku haynaa khad bay ku qoran kaal ka leef adug war ilaahay baa yiri rasuulkiisaa yiri khad baan ku haynaa kaal ka leef haddaad niraga tahay warle fidmeesha ma joogto walaalo see kuway adiga ma yeelahay lannu kitaabkaama caba hadduu laakiin waagi hore macaladila la socon lahaa qaala allahu markuu tacaala maqla ilmaa ka soo daadan lahayd qaala rasuululahi markuu maqla maxaa le ilmaa ka soo goodi lahayd qalbigiis baa qalalaya imaam shaabintiibu ka hadlahayaa marka famaa baaluka haddii la karaahaysanaya fiqi mujarada sheekh maxaa famaa baaluka he bilqaanuun wataqniin walqodobo maxaa la yaha wanijaas maaa magac maxaa kee joogtaa sheekh murdays warka agahimeelgaltagamarka wuxuu yidhi laa tusamiiha kuwa kitaab ikhtilaafa ku magacaabin walaakin samii waxaad ku magacowdaa kitaab asacati ku magacow kitaabka waasicnimada kitaabka waasicnimada go-aanay ku magacow hawsha walihaada sidaa daraaddeed maxay tahay waasicnimada maxay tahay dee haddii khilaafku saa'iq yahay waa iska waasic masaladaad fiirinaysaa xal dhinac baad ka qaadanaysa ka raacaysaa waa waasic alays kadaalika waa waasic masale hadday ikhtilaafkeeda iyo ijtihaadkeedu saa'iq iyo cuntama ayo maqbuul yahay waxa weeye waa waasic dhinac baad ka qaadanaysa laakiin hal qowl hadday tahay qowlkaas ku qasbanaanaysaa ولهذا sidaa daraadeed ay kaana hayan bacd الculamaa yaquulu mid yidhaahda ijmaacuhum ijmaacu الصaxaaba xujatun qaaطicatun wey waa xujo qaadica oo go-an lagu kala baxayo aysana bannaanayn in la khilaafo waاkhtilaafuhum khilaafkooduna ismaan dhaafaana raxmatun waasicatun waa naxariis waasicay culama dheheen wey raxmat اlumma fi ikhtilaaf maxaa la yidhaahdaa ama kaana cumar wuxuu ahaa wey cumar ibn khaaab marka waa u fiidso saxaabada ijmacdooda xujatun qaaicaw ikhtilaafkoodu muxuu yahay ijtihaadkooda aan masaa'isha qadciga aan lahayn oo adilaana lagu ijtihaado xawaadisa dhacdayna waa siciyo naxariis raxamo mid ka qabso weeye xaleed adilada inta fiirisid ikhtilaafkooda fiirisid meesh kula raajixnaata qaada ilaahay ku caabud weeye naxariis iyo raxmo wax dhibana male mushkilna ma laguna qabsan maayo ayaguna waa ku ammaanayihin laba ajir bay ku leeyihin kaana cumar bn cabdilcaiiz wuxuu ahaa aumawi wuxuu ahaa amiirmuminiin yaquulu mid yihaahda maa yasurunii ma faraxgelinahayo ana asxaaba rasuuli lah rasulka al saxaabadiisii lam yakhtalifuu inaysan iskhilaafin ima faraxgelinaysa saxaabada inaysanba iskhilaafinoo hal meel ay wada maraan biy aniga ma faraxgelinayso oo maxaa dhacay liannahum saxaabadu ida ijtamacuu hadday ku kulmaan calaa qowlin hal qowl hadday ku kulmaan fakhaalafahum uu khilaafo rajulu nin baa khilaafay kaana wuxuu ahaanaya daalan baadi buu ahaanaya mar hadday saxaabadu hal qowl mareenoo nin khilaafo maxaan ku xukumaynaa daalin mudilla shaydaan inuu baan ku qabanayna waan ku xukumaynaa laakiin hadday iskhilaafaan ka warran oo mid raaco waa walaalkeen wax dhiba male awliya ahlu khayr daay saasuu ka wada waida اkhtalafuu hadday ismaan dhaafaan isu khilaafaanoo faakada uu qaato rajulu nin baa wuxuu qaatay biqowli haada midkan qowlkiisuu qaatay wa rajulu biqowli haada midna qowlka kanuu qaatay kaana waxaa ahaanaya fi اlamri arrinta waxay ahaanaysaa sacatun waasicni bay ahaanaysaa midkaad rabta taqliidi ahlu khayr weeye a'imo weeye adilada adigu fiiri kii kula xoog badnaada qowlkaa qaado ibn cabaas baa marayna abu hurera marayna caaishaa martayde macsaa lagu kala tego aia kaa waxaa la mida ah buu yidhi wakadalika sidaasoo kale buu yidhi qaala wuxuu yidhi hayru maalikin baabaayiri weeye oo min ala'imati maalik cidaan ka hayn oo a'immana way dhaheen oo maxay dhaheen war dadka hal kitaab iyo hal madhab in lagu luqunjibaaro oo lagu qasbo laa yajuus filan baa marka taqniin iyo qodobo iyo baaxuur yar muxuu kuu sheegay ka warkiisa iska daa waa dhinti ka asaga taay maata hada wuxuukii laysa maxay dhaheen a'immada waxay dhaheen laysa uma sugnaane lilfaqiihi faqiih uma sugnaane in caalima muftii mujtahid uma banaana walaa xaakim walaa amiir uma banaana an yaxmila naasa dadka inuu ku xambaaro ku socotiyo ku qasbo calaa madhabihi madhabkiisa wey ah, madhabkiisa inuu yihahdo madhabkayga mooy meelka looma leexan karo iddi ka leexdana waa aatiin waa dembiile mana leexan karto laa yajuus wey ayb la soco hadda waxaa laga yaba inad dhaliil isweydiiyaan oo annagu hadda tusaale ahaan bariga africa madhabka shaaficiyada ka jira soomaalidu waa shaaficiyo haddii maxkamadaha layaha shaaficiya madhab shaaficiya lagu xukumahaya ka waran sheekhusu madhabkooniya ma aha waa kala duwan yihin tan iyo waxaa laga hadlahayo madhab shaaficiya oo kutubta culimmadu yaqaano ka qiilbareen ha noqdo laakiin culimmadan soomaalida iyo kayrkeed iyo maxaa la yidhaahdaa ii sheeg sawaaxil ha noqdeen ama oromo ha noqdeen ama maxaara ha noqdeen cidday rabaan ha noqdo muslimiinta oo shaaficiyada ah madhab shaafici madhabku ahaado laakiin maxay ka qiilbaaranayaan alkitaab wاsunna ijmaac wاlqiyaas oo maxaa la yidhaahdaa saxiixaynka iyo sunan bay ka qiilbaaranayaan madhab shaafici waa hawsha gudo tafaquha oo wax lagu baranayo laakiin diintoo dhan hee min alkitaab wاsunna agtooda ma taalla mise ma taallo hal waasica way taa weliga ha qaldami sheekh haisnihi maxaa mid agga shaaficiya aboodaad ku fadhiya ha qaldami sheekh madhabu shaafici inaad tahay u shaafici tahay iyo qaadi wuxuu ka xukumaya waa kala duwan yihin hadduu yidhahda waxaan shaafici ahayn meeshaan kama dhaqaaqaya shaafici wuxuusan qabin hadduu yidhaahdo aatin wey laakiin hadduu yihahdo una shaaficiyaana faqiiha laakiin alkitaab wasunna aqwaasha shaafici aqwaasha aimada shaaficida mujtahidiinta maxaa la baan ka qiil baaraynaa he waa sax waa sawir rabo waxdhim male hawshaa waa heer sarow oo tafaasiirta kutubta maaa lagu qiilbaanay ummadda wax la doonayo hawsha marka intaa u kala fahantaan insaanki qaldan marka laysa lilfaqihi an yaxmila annaasa calaa madhabi walihada sidaa darada qaala alculamaa waxay yidhaahdeen almusanifuuna kutubta qoray fi lamri bilmacruuf wanahyi can ilmunkar ba waxay ka qoreen almusanifuun waxay wax ka qoreen weeye waxay wax ka qoreen fi lamri bilmacruuf wanahyi can ilmunkar bay ka qoreen min asxaabi shaaficiyi waayri ashaaficiy ayrkii culamaa waxay wax ka qoreen axkaamta looga baahan yahay alamr bimacruuf nahyi can munkar iyo maaa l cidda fulinaysa iyo xisbada ayaa laga qoray minhu waxaa ka mida ibnu jamaaca ayaa ka mida ashaafici ayaa ka mida ibnu jamaaca shaafici ayaa ka mida wey kitaabkiisa marka eh, atariir maaa la yiaa eh, taxriir axkaam fi tadbiiri ahli islam sida soo marna kitabka magaciisu iyo qayrkoodba kutubta islam waa maxaa masaaisha la qor waa waasic way tiro badan tahay almuhim waxay dhaheen culamadaas ayaga ina mila hadihi masaa'il masaa'ishan ayada ina mila hadihi masaa'il ijtihaadiya masaajida lagu ijtihaaday laa tunkaru laguma inkiro bilyadi gacan mise in lagu ijtihaadayo adiguna si u aragto ra'yigaaga anna si u arko gacan inaad ila timaado laa yajuus weeye famaa baaluka taqniin marka wey walaysa uma sugnaanin liaxadin qof uma sugnaanin muslima iyo caalima mujtahid iyo amiir midna an yulsima annaasa dadka inuu ku laasimiyo waajib uga dhigo biitibaacihi asaga raacidiisa fiihaa ee fi lmasaa'il mujtahadi fiiha inuu ku laasimiyo laa yajuus ma bannaano walaakiin ha yeeshee yatakalamu mujtahidka caalimka muftiga qaadiga xaakimka wuxuu ku hadli yatakalam wuxuu ku hadlaya fiiha fi lmasaa'il mujtahadu fiiha wuxuu ku hadli bilxuja xujooyinka alcilmiya xuja cilmiya la imaanaya wuxuu leeyahay masale masale jihaadii soo maaha xujaj cilmiya waa tana anigoo baabkaygu waa kan muxaadar ujeedinaya risaalu qorahaya miisku soo saaraya laakiin ninna kama mancin kara ijtihaadkiisa waxaa le gacanna ulama tegi karo lamana hadli karo faman tabayana qofkay u cadaatay low asaga sixatu maxaa le axad alqowlayni tabaca wuu raacaya labada qowl ama saddex qowl masalada ku jirta lagu ijtihaadayo qofkay u caddaato mid ka mida inay sawaab tahay ama xoog badan tahay tabica wuu raacaya tahay waman qallada qofkii taqliidiya oo raaca weeye waman qallada qofkii taqliidiya oo raaca ahla qowl aakhari qowlka kale ninkii raacana falaa inkaara calayh wax lagu inkiraasa ma jiro waa saa'iq labaduba hada ijtihaadu wa hada ijtihaadu tilka maa qadaynaa wa hadii hee ma naqdiyo waa ijtihaad labadu wax dhiba male wuxuu ku yidhi sheekh saamti waa nadaa'ilu haadihi almasaa'il masaa'isha nadaa'irteediiya kuwa igu shabahaya kaiiratu waa badan tahay ayib aad bay u badan tahay kabacdi amil ooda ka qaaday amil adduuniga dayla laakiin waa cilmiga nuur bal hadda arka mila tanaasuc naas dadku inay ku doodeen weeye fii bayci baaqilaa'i alakhdari fii qishrihi fii bayci garista weeye dadku waxay ku doodeen fii bayci albaaqilaa aqluha maxaa la yidhahdaa fuulkii digirta ka midow oo cagaar cagaar cagaar tahay fii bacil baaqila akhdari cagaaran oo fii qishrin ku jiro waad arta digirta hadda markii lasoo guro soo galko qishirsi kuma jirto kabacd baa laga fincilaa soo maaha ayadoo siday meesha ugu jirta ma la gadi karaa mise lama gadi karaa la isku haya digirtii haddaan galki laga saarin oo meeshaan la soo dhoomin oo jawaan lagu shaayo galkeeda ku jirta ma la gadi karaa waa la isku haya taas wey waa fii baycil maxaa la yidhaha maqaathi bahal geed kaliya maqaati maqaatigu waa bahalkan la yihaahdo khajaarka soo mataqaano la jarjaro la cuno ma garanaysaan kaasoo kale weeye laakiin xoogaa wuu ka wen yahay weliba maxaa la yihahdaa xoogaa duf buu leeyahay gas buu leeyahay duf buu xoogaa leeyahay waa ka wen waa cagaar weyn waa la jarjaraa waa la cunaa wey waa la shitaa cabitaanana waa loo cabaa waa fii bayci maaragtay maqaati weeye culimada qaarkood xataa ismid bay ka dhigaan dadku ismid bay qaabka ula dhaqmaan lakin waa kala duwan yahay xoogaa waana kala wen waana kala midab xoogaa kala duwan baad moodaa laakiin waa isku mid asaga iyo baamiyaha iyo kurtigood waa cagaar la cuno wey muhiimaddu jumlatan waaxida ma loo gari kara oo maay maaa laga wadaa dhulka asaga maxaa la yidhaahdaa beeran ismarba bislaada yihada qolada beeralayda wuu kala hor bislaada sbuuc laba sbuuc bu kala dandambaynaya marka markii bisaylka uu bilowdo beertu ma la wada gadi karaa bay dhaheen mise waxaa qasaba inay beertu wada bislaato sidoo kale waxaa lagu gadaa abaq waxa la yidhaahdo oo ah masafto kale ah ama saxan oo kale ah yaa isaga kiilo oo lagu gada saxankaa intii buuxdo waa lagu gadaabo qaabkaasaa loo gadaa marka kaana beecisan asaga waa laysku hayaawo waa beyc ilmucaataat isisiinta beeci isisiinta oo muxuu yahay lacagtaad iibaysa alaabta ku siinaya maxaa la yidhaahdaa qabiltu iyo maxaa la yidhaahdaa isha bictu iyo qabiltu midna ma jirto adna waa aamusanay adna waa aamusan tahay waa kala qaadanayna waa bannaanya Oh, marka taa ayana ma banaanta waa lasu xayaa salamulxaal ma banaayn soo banaana oo lasu dooda ka jirta waad ogta xataa shaaficiga dhexda wasticmaal sidoo kale waxaa laysku hayaa wey wasticmaal ilmaa'i alkathiir biyaha badan bacda wuquuci najaasati fiihi nijaasa markay ku dhacdo idaa lam tuqayirhu nijaasada haddaysan boorin hadaysan doorin biyo badan oo qullatayn ka badan hadday nijaasa ku dhacdo oo aysan urka iyo midabka iyo maxaa la yidhaahdaa dhadhanka midna aysan doorin ma la isticmaali karaa mise lama isticmaali karo waa laysku hayaa bu shekh islam ibn taymiya leeyihiin wadaad ku arka in lagu ahaaro qaadan karo maxaa la yihaahdaa laguma qabsan karo lama ohan karo dadka xaaraan iyo nijaasa u banaysa lama ohan karo ln masal isku hayo sidoo kale watawadi weysaysi weeye min masi dakri qofku dakrkii xubinka taranka haduu taabto iyo wanisaai dumar haduu taabto xubinkiis taranka haduu taabto iyo nisaai dumarka haduu taabto labadaba maxaa la yidhahdaa weysadu waa jabaysaa ma jabayso waa la isku hayaa iyadana ninna laguma caayi karo laguma dhaleecayn karo wa khuruuji nijaasaati nijaasaadku inay ka soo baxaan min hayri sabiilayni labada dalool waxaanay ka soo baxaan hadday nijaas halkaa caloosha feeraha kaa dilaacdo saxaradii ka soo boodo xudunta halkeeda hadday ka soo boodo maxaa xal ah ma qof waaad noqonaysaa saxara ka timid oo weysadii ka jabta waad noqonaysaa mise ma noqonaysid ayana waa laysku hayaa wadaad ku arkay inaysan weyse jabaynin oo daahiroo siaa ku tukaya ama ku tukanaya lalama hadli karo kii iraa waa nijaas oo iska daahirinaaya lalamaad hore u soco shay laysku hayo mujtahaadku waa furan yahay walqaxqahati baa ka mida iyo dhagdhagtii baa ka mida iyaduna weysada iyo salaadii salaaddii ma jebinaysa axnaaf waa qabtood ogtii in haya iyo wa tarki lwuduu'i weysadii in laga tago min kuwa aan kuu soo sheegay oo dhan wey kuwa xabuusoo maxay tahay khuruuju nijaasati min hayri sabiilayn iyo qaxfaada iyo howlaha laga taga iyana waa la isku haya walqiraa'ati in la akriya iyana sidoo kale bilmasmalati bisinka in la akriyo siran aw jahran wa tarki daalik iyo in laysagaba tagaba ayana intaa waa la isku hayaa sir in loo akriyo jahri in loo akriyo gerigeedba in la daya waa la isku hayaa la iskuma caayi karo la iskuma aflagaadayn karo maxaa la salaada laguma kala goosan karo maxaa dhacay hee waa masaa'il mujtahadow laakiin soomaali maxay ku leeyihiin waxaa weye salaadan kaa goosanaya waana kaa cararhaya bismi illaahi haddayniin waayeen hee booba kabihiinna Ah, ka yaacawoy aggeed nooga yaacaysaan war salaada nagu xirta watanjiisi waa kana cilmiga culamada ay sheegen watanjiisi maxaa la yidhahda nijaasayn oo nijaaso lagu xukumo bawli maa yu'kalu bawli kaadida wey maa yu'kalu waxa la cuna laxmuhu hilibkiisa wey xoolaha hilibkooda la cunaa ari iyo geel iyo lo iyo cidoodka la yidhaahdo kaadidood ma nijaasa digadood ma nijaasa ayana waa laysku hayaa sidoo kale laysku haya watanjiisi in nijaaso lagu xukumo bawli maa yu'kalu laxmuhu wa rawsuhu digadiisa wey mid soomaaliya wuxuu yidhi intay diga uga dhahay caano caanaha naga daadiba nijaasada si nijaasama naga tag saaladiis caana cabo wuxuu yidhi diin ku kala tagnaya tolnimadayaanaan ku kala tegi ani adu kala tagnay diin isdaynabi laakiin ree hebel ku wada jiranayo bas wa kale laakiin lagu kala kaxeeyo halkaasay maraysaa alwalaa walbaraa baa laga alifaaya zalika alqabduud wuxuu leeyahay marka taana waa la isku haya aw alqawli maxaa la yidhahdaa in lagu hadlo bitahaarati daalika inay tahay kaadida xoolaha maxaa hilibkooda kaadidooda iyo digadooda ma tahaara mise waa nijaasa iyana waa la isku haya ijtihaad baa ka furan wax dhibana male wey hore u soco haye iyo wa bacil acyaan weeye daatooyinka alghaa'ibati maqan oo kaa maqan in lagu gado bisifatin sifa in lagu gado oo l guri anigu aan muqdisho ku lahaa oo intaas ah oo nambarkiiu saas yahay oo intaas ah, oo xalay maiga gadanaysaa amartigii iga lumay reer hebel xaggoodu aaday col baa naga dhexey anigu ma aadi karee adinkaa isku fiican oo qaraabo ahe eh, iga gado ka doona adugu ma bannaanta ma bannaana ayana waa laysku hayaa wadaad waay waa bannaan tahay oo reer hebel anaa guriga ka qaadanahaya gaalkacyo ku yaale adugu iga gad haya gadan lacagtay si u doona adugu maaa duulaan ku qado taangiya ku kacoo waa bannaan tahay wadaaddaa maraayo weli aad buu fiicanta mid ayada qolyaa guya oog ku haysa beeraha qolyo ka qaadan kara loo dilo laga gado meesha maxaa la yidhaha iyagana madaxa lagu bashaaqo aad u fiican tahay aw ilqawli maxaa la yidhahda watayamum gabagabaysi wey bidarbatin hal darbo dhulka acmaha dhulka lagu dhufto aw darbatayni ama laba darbo oo lagu celiyo ila lkuucayni maxaa la yidhaahdaa labadan maxaa la kala goys aw ilmirfaqayni maxaa la suxullada iyo xusullada midkaa tiraahdo ayagana waa la ysku hayaa tee wey ayagana waadada dood baa ka taagan midda lagu istaadaba khayr weeye watayamum gabagabaysi baa iyana laysku hayaa likulli salaatin salaad kasta weeye aw liwaqti kulli salaatin salaad kasta waqtigeed wey ayamum gabagabaysi likuli salaatin salaad kasta in gooni lagu gabagabaysto aw liwakti kuli salaatin salaad kasta waktigeeda gooni lagu gabagabaysto iyagoo laysku haya aw liktifaa in lagu kaaftoomo aw liktifaa in lagu kaaftoomo bitayamumin waaxid hal tayamum in salaadoo dhan mudkooda lagu kaaftoomo waxaasoo dhan waa laysku hayaa kutub fiqh bayna ku qoray dib u noqdo wa qabuuli maxaa leeyahay shahaadata ahli dimati bacdihim calaa bacdin ahlu dimada dadka gaalada ha lagu dhexino qaybto in iyaga shahaadadooda laysu qabto gaal gaal hadduu markhaati u keensado waa loo qabanay mise looma qabanay waa laysku hayaa iyanagu aw ilmanci maxaa leeya in la diido min qabuuli shahaadatihim shahaadada in la diido waa laysku hayaa iyadana wey wa min hada albaab waxaa ka mida buu ku yidhi asharikatu in lagu shirka lagu noqdo bilcuruudi badeecada badeecadu maxay taha adiguna kabaad haysataa anna kabaan haysaa waa isku darsanayna adigu sarwaalaad haysaa anna maxaa le taleefanaan gadhaya waa isku garsanaynaa waxaa weeye ganacsataan wada nahay hantida waa wada leen sarwaallada waa la qiimayn anaa mobaylada waa la qaymay waa isku darsanayna dukaan baan wada leenahay hawshayna gacansoodhina dukaan baan wada leenahay taama banaan tahay waad ogtanayan wabaa diidan waa laysku hay laabudda an yakuuna naadin baa anaa noogu qoran fiqiga sooma fiqiga noocna laabudda an yakuuna naad inuu kaash yahay cadiya lacag cad sidaa noo qoran waa la isku haya waad ujeedaa waxaa la mida ah, waa sharikatu lwujuh weye shirkadii wejiyada wey shirkadii wujuh maxay tahay qof waliba wejigiisa wuxuu ka helo maxaa la yidhaahdaa carada soo saarax waateeyo oo hebel maanta noo dhibo shacaad ku soo helo ayana waa la qaybsanaya fiidkii wey wlmusaaqaat isla warawtan weeye calaa jamiici anwaac shajari geedahoo dhan laisla warawtamo timirta iyo e, saytuun iyo waxaa tidhaahdaba ayagana maa lasla warawtamo ayana waa laysku hayaa iyo wlmusaaracatu in maaa la yaraahdaa isla beertanka weeye cala alardi baydaa musaaraca dhulka qaybteeda baydaa cad oo maxay tahay dhulkaa cad beer waxaa la wixii ka soo go'ana waa wada leenahay ama qayb baad leeda qaabka tiraadaba ayana dood baa ka taga waad ogtihin faina haadihi اmasaaئil bu masaaئishan ayada min jinsi waxay ka mid tahay jinskii qabiilkii noocii sharikati اabdaan bay ka mid tahay ufita sharikad abdaan baa la weydiiyey soo maaha intuu daldalay fiiri wey waxaasoo hortaa keliya maana go ahayn bi kuwaana ku darso shirkatulabdaani waxaan kuu soo sheegay waa halba malaayiin wey waxaasoo dhan ummadda lagama joojin karo xaggee jooga marka taqniin iyo qodobayn wuxuukiya bal maanicuuna kuwa diidahaya min haadihi اmushaarakaati mushaarakaadka haddan kuu soo sheego oo maxay ah waxaa la mushaarakaadka maxaa la curuuda ee wujuuda musaaqaadka musaaracada kuwa diidan hee ayaa aktaru ka badan min almaaniciina kuwa diidahaya min mushaarakati اabdaan mushaarakati abdaan kuwa diidaya kuwaasaaba ka badan marka maxaa shirkada abdaan maxay sheegaysaa sharikaadko dhan baa la isku haya dood baa ka taagan hor soco wey gurdigood maaa la ummadana looma diidi karo amaca haada sidaa iyadoo jirta buu ku yidhi famaa zaala kamaysan suulin almuslimuuna dadka muslimiinta ah min cahdi nabiyihim sal اlahu alayh wasalam ila alyowmi maanta la joogo fii jamiic acsaari fi jamiic awqaat casri kaste iyo wakti kaste iyo walamsaari iyo magaalooyinka iyo gobolada yatacaamaluuna inay ku dhaqmahayaan bilmusaaracati isla beerashadii wey oo hebelow dhulkaygaas anugu aan leeya beer oo ka shaqe wixii ka soo go-ana intaasaad leedahay inta kale anaa isla lew musaaqaati sawrawtankiyo geedaha la waraabiyo geedmiroodka la waraamiyo walam yunkiru kumuusan inkirin oo ma qoonsan calayhim cala almuslimiin axadun qofna ma diidin hawl ijtihaada ma bannaantahay mise ma bannaanay laysku hayo laga niqaashayo wey waa xaaraan ma bannaana cid tiri ma jirto walow munica anaasu dadka haddii loo diiday mil hadi mucaamalad haddii loo diido latacaala waxaa baabi'i lahaa wey eber noqon lahaa kaiirun in badan oo min masaalixihim masaalixda manaaficdoodii a baabi'i lahayd allatii manaaficdaas iyo masaalixdaasoo laa yatimu uusan dhammaystirmaynin diinuhum ayaga diintoodii walaa dunyahum adduunyadoodii ilaa bihaa bimasaalimooda dhamaystirin war dadka masaalixood manaaficooda ganacsigooda shaqadooda ha u diidina faraha ka qaad wadaad baa yiri mid baa ogole mid baa hawsha joogtaaye xaaraan weeye iyo waa aatim iyo ma ogolaan karti iyo hebel ma taqliidin karti midna ma joogto saa hadday tahay buu rabaa inuu kudaado mu'alifku famaa baaluka marka in la yidhaahdo qoombo yaryaroo meel lagu soo qoray kana ummadu laasimku ah dastuuru ah lagama leexan karo ninkii ka leexdana waa aatim dastuurku khilaafay ha la soo qabto waa mujrim waxaad malaysaa sheekho hawsha qatar waxaa la yiaahdaa hadda qolyaha ku haya dastuurku shareecadu waafaqsanya rag hadda dalabada kitaabka dhegaysanaya rag baa qolya waxay u soo direen facebook iyo maxaa taa whatsapp iyo waxaa la dastuurku waa bannaanya warkaas waxba yaan laynu wareerinine qolaa maxaa la yihaha gujirada qolada guga jira ayaa usoo tuuray marka hadeed maxaa la yihaahdaa muxuu yidhi <laughs> isheeg muxuu ahaa gujir warkiisa hadde mogta gujir qofku hadduu yahay fi sinni wa fi lcilmi hadduu yahay laa yastaxiq an yunaaqish sheekh cadaad cuni lahayd hadduu carada kaaga dhaco ama saciidoobo caqlinimo ku wan yahay ma cuno carafka qaarkiis anigana caruurtaas yaryari wayga caynkaas xurta yaryar waa noocaa sheekh xurta yaryar ma aragtay lama waxnaad iska noocaas aalmi waxay dhaheen ma khilaafsana shareecada hal qodob baa inii sheegahayaa adeerkeen xalay buu ii sheegahayay siddeetamaadkii mise toddobaatabeyadii meelahaas maxkabad dowladdii soomaaliya inuu keenay maxaa la yidhaahdaa gabar khasali meeqaa jirtaa guur maxkamad guur loo yimi meeqaa jirtaa gabar siita lix iyo toban qaadigu wuxuu yidhi ma bannaana siddeed iyo toban maadan gaarin laguma meerin karo carruur baad markii dambe waxaa hawshu noqotay in la yidhaha siddeed iyo toban loo qor hawsha noocaasayda waagaas ahayd dastuurka hadda ay leeyihin shareecadu waafaqsan yahay oy hadda hayaan oo gujiradu ay ku leeyihin diintu waafaqsan yahay waxaa weeye oo la ansixiyey agas kowdeedi la ansixiyey labadii kun iyo labaiyo tobanka kowdii agas la ansixiyo anugu aan hayo waxaa ku qoran cutubkiisa labaad qodobkiisa sagaaliyo labaatanaad fakhradiisa sideedaad safxada saddex toban waxaa ku qoran qof aan sideed iyo toban jirin hee ma guursan karo muxuu fahma markaas wax xaaraan baa nugu leeyahy qodobka asaga ah oo waagaas qornaa weli waa qoran biitifaaqi lmuslimiinna waxaa weeye gabadho caawa hadday dhalto waa la meherin karaa bitifaaq اlmuslimiin galmadu waa baab kale galmada gabadha waxaa loo galmoon kara markay nin la dhaqmi karto n saa u fahanto laakiin meherka iyo nikaaxa iyo la gunto waa bannaan tahay hadday nin la dhaqmi karto oo xaas noqon karto waxaa weeye waana iyadoo warkeedaba iska daaba caaisha iyadoo sagaal sana jirta nbigayadoo yar soo laguma meri nabig alay sala slam sagaal sana iyadoo jirtana soo reer ma noqonin tii ayada waxaa lagu leey waa xaaraan waa mamnuuc yaa diiday dastuurkaa diiday shareecada waafaqsan hadda la soco oo saa loo soo tuurahayo marka waa garteen maylata waxaa ku qoran waxaa la yidhaahdaa diinta dawladdu waxaa weeye waa islaam laakiin diinta haddii laga baxo maxaa laga samaynaya kuma qorna diinta dawladdu waa islaam baa ku qoran lakin haddii diinta qofkuba lagu samaya kuma qorna dadka mota waa la qaldaya sheekh moogta waxaa ku qoran maxaa la yidhahda haddii qofku uu diinta dowladdu waa islam bale kuma qorna dowladdu waxay ku dhaqmaysaa waajibku inay diinta islam ku dhaqanto laakiin maxaa lagu yidhi dowladdan diinteedu waa islaam dowladaha kristanka maxaa ku qoran maxaa la yidhahda dastuurkooda marka taqaanaa diinta dowladdu waa kristaan baa ku qoran kristaan laguma dhaqmo alaysa kadalika laguma dhaqmo waa inaad kala fahanto adabiyaadka dastuurku ka hadlay sheekh waa inaad fahanto saasaad ku qoran waxaa ku qoran maxaa la yidhahdaa xuriyat اlctiqaad qof waliba diintiisa waa xor buu u yahay baa ku qoran haddana markaas hoos waxaa looga qodo qodob dhigjoojina oo la leeyahay ku sii xiga diin aan ahayn maa islaamka waddanka maa laguma faafin karo faafinta lafteedan tafsiir ka qabnaa annagu haddaan qaanuunka naqaano waxaan leenahay tafsiirka maxaad ka wadaan laguma faafin karo haddaan tuyuutarka aan galo oo magaciisayo meelaha ka waxeeyo oo maalima mishaah u shubo infisi lacag ugu tuuro oo imbeeso ugu tuuro oon kiristaameeyo iyo haddaan kiniisad dhigto may kala duwan yihin may kala duwan yihin sheekh waan fasirayna qanunkalisan isku qabsanayna sheekhu ila naxnu rijaalu qaanuun baan nahay weeye hawsha inay fahantaan sheekhu waa been qusacbalaad waxa laydin sheegaayo oh, oo gujiro tuuraya waxba kama jiraan sheekh ku qaldamayn marka si waxaad u jeedaa wax maxaa ijtihaadkaaba la diidayba maxaad u malaynaysaa in ummadda lagu qasbo maxaad u malaynaysaa marka baaxuur qodobo yari ku qorin gebigiisba hadda midkaas meeqo safxo ma taqaanaa waa boqol iyo sideed safxo weeye boqol iyo sideed safxo muxuu taqaanaa waraaqaha wuxuu ku daabacan yahay loo yaqaano banfaleedka warco waa qayba tan haddaan waayo waa e4 wey qayb waxaa jira banfaleed le oo maxay tahay intaanay la egta gebigeedaba banfaleed buu daawacan yahay banfaleedka e4 haddii laga dhigo wuxuu noqonayaa afartan safxo oo maxaa la yidhaha tan wuu ka yaraanaya dastuurka dhan lagu sheega marka tan saddex meeloodkeed maxaa la yidhaahdaa meel ka mida ah banfaleed lagu sheega xasa sheekh lagu sheegay markaas waxaa lagu leeyahay maxaa la yidhaha gebigiis waa imisa waa shan iyo toban cutub wey gebigiisba wey shan iyo toban cutub gebigiisaba intiisa badanna muxuu ka hadlayaa baarlamaanka iyo xeeroosaadka iyo dawladda iyo magaciisa hawlu ka hadlayaa wax diina iyo wax sharciya iyo wax ummadda maslaxa khayr ku jirtaan kama hadlayaba kii lixdan iyo kowdan wataa inii sheegay oo doctor gabyow dejiyey waxaa weeye gaal la yidhaahdo muxuu ahaa sharbin miyo mise maxaa la yidhaahdaa shebron shebron gaal la yidhaahdo aya oo oo talyaaniga oo yahuudi ah ayaa maxaa la yidhaha u qoray wuxuuna ku qornaa la soco talyaaniga dastuurkooda baa laga soo tur baa laga qora talyaaniguna ku qornaa soomaali ma jirinin waa inaad fahamto somaaliga hadda dhow waa la keenay aniga dhow hadda ololihii la sameeyey waad la socotaan aan ka soconno wuuu yidhi ana taqniina qodobka sideed waxa wey ana taqniina qodobaynta shareecada la qodobeeyo dariicatun wuxuu wadiiqo iyo waddo u yahay weeye litaqyiiri in la dooriyo ashariica alislaamiya ashariicat alislamiya in la dooriyo buu maxaa la yidhaahdaa u yahay weeye buu wadiiqo u yahay maxaa lagu bedelaya shareecadii biziyaadatin aw naqsin in wax la siyaadiyo ama la nusqaamiyo wax laga gooyo ama wax lagu daro wa tabdiilin in wax laga bedelo wa tacdiilin in wax laga toosiyo wa laga toosiyo maaa layidhadyuu wariiqo u yahay fa huwa asagu taqniinku ariiqu wuxuu wado yijid u yahay ila alxukmi maaa l wa lagu xukumo bikayri maa anzala allahu subxaana wa tacala wariiqa wado u yahay soomaanan soo marin ah, sinu sawaajka in maaa lyideed wa lama guursan kara kabacdina gebigiisaba la tuuray soomaanan soo marin wariiqo majalat alcadliya intaan soo marin kabacdina lagu kala tegay halkaa wariiqu halkaas u socdaa qaala shaikhulislaam ibn taymiya wuxuu yidhi raximah llahu tacala wa waliyulamri dadka amarka ninka u hayo madaxdaah in carafa hadduu garto maa jaa wuuu la yimid bihi asagaba maa jaa wuxuu ku yimid bihi asagaba ama maa jaa wuxuu la yimid bihi asagaba alkitaabu wasunnatu sunnada iyo kitaabka wuxuu ku yimid hadduu garto xakama bayna annaasi bihi wuu ku xukumaya haddaad kitaab sunna u garanaya amiirku caalim yahay dadka wuu ku kala saari wain lam yacrifu hadduusan garanin wa amkanahu u suurta gasho an yaclama inuu ogaado maa yaquulu haada culmmada mid kamid madhab mid kami wuu leeyahay wamaa yaquulu haada kan wuuu leeyay culamada ikhtilaafkoodii xataa yacrifa alxaqa xaqi intuu ka garanayo oo masaa'ishu uu isbararba dhigo culimmadu waxay kale leeyihiin waxaa weeye xakama bihi wuu ku xukumaya culimmada ikhtilaafkooda markuu fiiriyo oo ka baaraandego xukun buu ku ridahayaa wain lam yumkinu hadduusan u suurtagelinin hada laa haada bi walaa haada adna uma suurtagelin inuu qowlkiisa taqliidiyo kalinu taqliidiyo uu kala garto uma suurtagelin tarakan muslimiina muslimiinta wuu ka tegahayaa calaa maa hum calayhi waxay ku sugan yihin buu uga tegahayaa ijtihaadkooda iyo masaa'ishooda far qaadahayaa kullu mid kastoo muslimiinta ka mida ah yacbud اllaha calaa xasbi ijtihaadihi ijtihaadkiisa saa'iqa oo maxaa la yidhaahdaa daliil leh oo ijtihaad aqbala ayaa looga tegayo ilahay uu ku caabudahaya faraha laga qaadaya walaysa uma ahanin lahu weliyu lamriga an yulzima inuu ku laazimiyo muslimiinta an yulzima axadan qof inuu ku laazimiyo oo qasab uga dhiga biqawli maxaa la biqabuuli inuu aqbalo qawli hayrihi qowlkiisa hayrkii inuu aqbalo laazim uma dhigahayo dhihi maayo maaa le qowlkayga hayrkiis ma aqbali kartide qowlkay aqbal ma ohan karo ayb wain kaana hadduu yahay wain kaana haba ahaade way xaakiman xaakiman iyo amiir iyo madaxweyne haba ahaadee xaquma le inuu yidhahdo hal qowl hala laazima ama kiisa nodan qowl kalena xaq male ayb wuxuu yihi waidaa kharaja hadduu maxaa la yidhahdaa eh, baxo waidaa kharaja wlaat mri can haada waida kharaja hadday ka baxaan buu yidhi wulaat اlmri hadday ka baxaan haada hadday ka baxaan oo ah masaa'ijha ijtihaadka inay fasaxan yihin qof walba meeshuu raba ilahay ku caabudaya hadday ka baxaan faqad xakamuu waxay xukumeen weeye biayri maa anzala wax ku xukumeen wey hadday ijtihaadka diidaan ila ijtihaadku waa masalo furan weeye idaa xakama alxaakimu xal horta xadiisku waa soo mari soo ma ahayn alqudaat اalaa القضاة الثلاث حديثك حلق وان هلمامي إن أنا عدي حديثك الصحة حديثك واحد صحيح حديثك سننت يوريه حديثك صحيح على من حكومين بان محل شيء ما كنت حديثك صحيح قضاة الثلاث واحد في الجنة واثنان في النار مركا إذا حكم الحاكم واجتهد بصحيحان قول عبد الحديث كان محل عمرو بن عاص وما صومرين اجتهاد كنبي محمد فصحي أمير كي ديده إلى اجتهاد ما بنانه منعية آثم وهي حكم بغير ما أنزل الله إلا أطيعنا واجب ما هو الوكل تغيو طيب والوكل يعيا فقد حكموا وحي حكم بغير ما أنزل الله بيحكم حكمين waxaana dhacaya weye ba'suhum balaayadoodi iyo dhibkoodii baa dhacaya baynahum dhexdooda balaaya dhacaysa limaada ninka kitaabka ilahi waxaan wax ku xukuma oo baail wax ku xukuma qaanuun wax ku xukuma ba'suhum baynahum baa dhacaya maxaa loo heshiin la'yahay maxaa salaada qoloo meel ugu xidhanaysaa maxaad loo kala ihanaya sheekh maxaa qoloo meel ugu socotaa maxaa qoloo meel diyaarada ugu raacaysaa lanno kitaabka ilahay baa ka dhex qaylanahaya hayso imaanina baa la leeyahay wahada min acdami asbaabi taqayur duwal buu yiri shekh islam intii baa qabiil moogta lanno low kitaab fi siyaasa sheekh siyaasa sharciya xaliya la soco muxuu ku yidhi wahada min acdami asbaabi taqayur duwal miyaa taqaanaa asbaabu taqayur duwal asbaabu sawaari duwal asbaabu suquudi duwal miyaa taqaanaa sheekhow kutub gooni inta laga alifay waxay ku fiican tahay in la akhriyo oo soomaalida la fahansiiyo dulmiga iyo dowladaha iyo balaayada gala laabudda an tazuul ah, meeda maxaa la yidhahdaa t b alf miyaad abi axmed baa ku durduriyey oo maxay tahay sababto liannoo gaalaha ahaadeen laakiin maxay ka shaqeeyeen ma taqaanaa gaalada ayagoo ayagoo wax xukumaya meesha ugu yimaadeen iyo kuwii kale waa joogaan weli dowladihii ayagu durba maxay la suuleen ma taqaanaa dulmiga ay ka shaqeeyeen gaal iyo islaamba cid ay u naxariisan biniaadan u naxariisanayn ma jirin ku diin ha ahaado ha ka duwanaado maaha muslimiin kale biniaadan ay u naxariisanayn ma jirin zaaluu waa suuleen si degdeg lanna hada ulmi sheekh dulmi waa kaawo ayb laakiin la socotid beelaftu waa labo tbl fi etobia tbl fi somaal tbl fi somaal qaa'ima qawiya waa joogtaa wey laabud an tazuul sheekh wey in la zuuliyo oo la tirtiro la kala tuuro ee laabudda waa waajib wey tbl in la kala tuuro waajib farducayn kuwa ayagan kala tuuro kuwa etoobiya rag baa maxale ka shaqaystay wey marka maxaan la yidhaahdaa <laughs> abi axmed si fiican uga shaqaysta wey laakiin kuwa soomaaliya waxaa wey tibel soomaaliya waa shaqaynaysa aad bay xoog badan tahay muxuu yidhi maxaa laga sheegayay xagee nimanka maryaxaana laga shegay wuxuu yidhi war talyaanigu ma guuro saa la yahaa waa guureen reer hebel ma raaceen markaasaa la yidhi maya waa joogaan buu yidhi wararkaas ma xusataa war tibel waa fadhidaa sheekh ma guurin ma guurin wahada min acdam asbaab taayur duwal wey duwaluhu waxyaalahay la sulaan waxaa ka mid a ah dulmiga iyo gardarada diintoo laga leexdo soomaali waxay la degila'ada sheekh waxaa weeye hee maxaa la yidhaahdaa waa dulmiga iyo gardarada iyo diin la'aanta iyo qabyaaladda iyo maxaa la macaasida diinta lagu tumanahayo lagu ciyaarahayo xadgudubka hawlaha iyo qabyaaladii quranka wey iyo dhiigga la daadinayo kamaa qad jaraa siduu socday buu yidhi oo dureersaday mila haada maratan bacda maratin fii zamaanina wa hayra zamaanina sidaanoo kala dhacday dulmi inta wa lagu xukumay diinta laga leexday dowladii inay isbedeleen amiirkii la kala tuuray asagii la dilay xilkii laga qaaday la cayrsaday balaaya ku dhacday man qofkiibi araad allah alla uu la doono maxaade sacaadatahu liibaantiisa qofka alla la doono jacalahu wuxuu ka yeelaa weeye yactabiru mid ku cibro qaadanaya bimaa asaaba wuxuu ku dhacay weeye hayro isaga hayrkiisa wey war qofka caaqilka waxa weeye man ibtacda bihayrihig adiga qofka kale musiibada ku dhacay guriga kuu dhow hadduu gubanahayo balaaya ku dhacday waa inaad ogaato or muxuu sababsada taay sababsada alla yaa annaan ka cararo ah, intaysan ugu dhicin balaayada ku dhacday annaan ka cararo waa in caqligaagu shaqeeya sheekhu fayasluku markaasu wuxuu qaadaya markuu cibro qaato wax garto maslaka man qof jidkiisu qaadahaya ayadahu allahu alla uu qawiyeeyey oo xoojiyey wey ayadahu allah qof ilaahay macali u gargaaray oo xoogay sabiilkiisu qaadaya wa nasarahu uu gargaaray oo dadkii ilaahay xoogeeyey oo qawiyeeyey kuwee ahayeen min annabiy calayhi salaatu wasalaam waasaxaaba waataabiciin wa atbaacu taabiciin iyo ahlu khayr diinta ku dhaqmay ilahi subxana wa garab istaaga waana guuleeyow tayib wayajtaniba wuxuuna ka fogaan maslaka man qof ariiqiisi weybu ka fogaan khadalahu allaahu alla uu garabkiisa ka baxay oo hoojiyey weeye wa ahaanahu alla uu duleeyey wey nin alla duleeyey wey ayb ibnu cabaad kutubu taarikh markaad akhrido rag umara aha oo kibray oo tadhaay oo le gurigooda dahab biyo dahabaa looga falxalan jira weelasha lagu dhaqi jira Eh, ibnu cabaad baa ka mida maxaa la yihaahdaa eh, eh, andolos baa ka mida iyo morocco iyo markii dambe waxaa la yihi gabdhihiis iyo asagu waxay ka shaqayn jireen dharkay dhaqi jireen baa li ninkii amiirka dahabka gurigiisa looga falxalan jiray biyo dahaba markii dambe dharka intuu dhaqo mushqaayada wuxuu cuno rooti buu ku gadan jiray maxaa dhacay haadaa waxaa weeye min maxaa la taqayur duwal ayb ayr zaman heekood marka qofku inu wa la socdo inu wa la socdo inta nin maxaa la yidhaha isqaadqaaday oo ilaahay subxana watacala dhulka ku dhuftay min adduwal haddaad akhrido taarikh duwal haddaad akhrido waxa way tatacajab wey asbaab suquud duwal haddaad akhrido iyo waxyaalaha ku dhacdo kutubta ugu fiican kasoo waasic yahay oo dee akhrin karta waxaa ka mida muqadimada ibnu khalduun asbaab suquud duwan si fiican ba maxaa leeyahay loo qaadaa dhiga weyn inkastoo kitaab weyn uu yahay tayib si kasta ahaatee maxaa leeyahay hawsha iska dawlad bani umaya maxay ku dhacda maxay ku dhacay bani umaya maxay maxaa la tegay cabaasiyiin maxaa keenay wey cabaasiyiin maxay ku dhaceen waa inaad hawlaha waa inaad fahanto sheekh wey hawlaha waa inaad fahanto hawshan maxay tahay wey sabab baa meesha jira wey sheekh tayib waxaad u malaysaa maraykankii hadda inay iska jiraayeen oo saas sii aanayan kalla wa alfa kallaaw adigu noolaata iyo noolaanba waa laga kala yaacaya asbaabteedina waa muuqataa dulmigii gartada iyo xadgudubko dulmi cala alkhayr qaarado iyo meel kale dadka lagu laynaayo lagu rushaynaayo la gubaayo dowladahooda la kala durinayo la barakicinayo mayna meel cidlaa iska dhacaysa aad moodaa waxaa way maalin maalmaha ka mid ah maraykanka ku habsanaysa markaas la kala yaacaya annagoo nool oo taagan madowga soofiyed iyo maxaa la yidhaha waarso soo ma kala kicin waarso meeshay ka talinaysay hadda waxay gantaalle u yaallaan maraykanka la socohad ah miniski caasimadda maxaa la belaruus miniski oo warsa looga talin hadda yay gantaale u yaalaan mm, waxay u yaalaan naatay u yaalaan hadda wey waagaasna ayaa ka talinayo shiro ku qabsanayo warsa wey waa fadhin annago markaan inti lagu kala yaacay welina waan noolnahay maraykankana waa kala yaaci doonaa sheekh la soco ayib wa qaala raximah allahu tacaala wuxuu yidhi sheekhislam ibnu taymiyo ibnu taymiya wuxuu yidhi wa idaa kaana rajul ninku hadduu yahay mutabican mid raacaya liabi xaniifata nin raacaya hadduu taqliidinaya aw maalikin aw shaaficiyin aw axmed buu taqliidinahaya wa ra'a wuxuuna arkay wey fii bacdi اlmasaa'il bu wuxuu arkay weeye ra'a wuxuu arkay fii bacdi اlmasaa'il buu wuxuu arkay ana madhaba hayrihi madhabka hayrkiisa tusaale waa shaafici madhab kaluu arko maalikiya buu wuxuu arkay madhab hayr wuxuu arkay aqwaa inuu ka xoog badan yahay ninkan waa nin shaafici culamo ah wuxuu laakiin arkay madhabka shaaficiyada waxaa ka xoog badan maalikiyada fattabacahu markaasuu raacayo madhab maalikiyu raacayo kaana wuxuu ahaanhayaba qad axsana fii daalik nin wanaag iyo samafal iyo khayr sameeyey buu ahaanhayaa walam yaqdax mana dhaawacayso wey walam yaqdax ma dhaawacayso alia arinta ayada oo maalikiya tusaalahaan taqliidiyey fii diini diinsa ma dhaawacayso walaa cadaalatii weye bilaa nisaacin muran la'aan culammada islaamka muran kama qabaan adoo shaaficiya masalada shaaficiya looga xoog badan yahay haddaad tirahda maalikiyan ku taqliidinaya muxsin baad tahay ahlu khayr baad tahay diintaada iyo cadaaladaada iyo akhlaaqdaada iyo cilmigaada midna la duri maayo nuur calaa nuur laakiin soomaalia haddaad tiraa war basmadada waan siraysanaayo jamhuur ahlicilmi baan taqliidinaya ama halkaasa xoog badan waxaa weeye salaada ka goosay ku dhahayaan hada jahli sheekhu aqoon dar oo isaga bal wuxuu yidhi haadaa midkan isaga awlaa isaga maxaa leeyahay awlaa bilxaqi xaqa isaga awla ka oo xigo wey wa axabbu isaga loo kalgacayl badan yahay ila allahi wa rasuuli sal allah alay sl loo kalgacayl badan yahay wey miman duul weeye yatacasabu u tacasubahaya oo maaa laisxijinahayo weeye liwaaxidin mid weeye mucayanin oo la bardhabay oo hayra nebiyi sal nabig ilah aan ahayn wey midka u tacasubayo oo dhahaya shaafici xaqu ma dhaafo maalikin ma dhaafo xanafiye ma dhaafo midka dhahaya waxaa weeye kaas waxaa ka fiican boqolkiiba boqol ninka xaqu meeshu ugu caddaado u raac madhabkii xaqu u caddaado u xoog badnaado raacayo sida xanaaf haddaad tiraahdo aayad kaste iyo xadiid kaste oo madhabkanaga khilaafa imaa mansuukhun wa imaa muawal haddaad tiraahdo hadda taa macnaheedu waxaa weeye diinta nebi axmed loo soo dhiibay waa diinu xanafiya wey laysa diin alislaam hadaa khatiir sheekh wey diinta nebi axmed la yimid maxay ahayd diinun axnaaf diinta shaaficiyaduna shuqul kuma leh nebi maxamed markaasaa ragcadood meel la fadhiyaan waa kutub u qoran khatir way hawsha ayadaas waa diin lawa casiga wax jira maaho hadda maxaa dhacay liannu abu xaniifa waxay ka dhigeen macsuum nebi meel fadhiya ka dhigeen wahada ridda way shaytan inuu ka hadli doona hadda iska fiiraada dhaleelin kugu kaman duul oo kale iyo tacasub u tacasubahay oo iscijinay u orday limaalikin aw shaaficiin aw axmed aw abi xaniifa waa yara haddana arkayo ictiqaadsan oo aaminsan anna qawla hada almucayan midkaan la bardhelo hebel oo tusaalan shaafici ama maalig ama axmeda huwa sawaabo asagaa sawaaba oo xaqa diintuna ma dhaafto alladii sawaabkaasoo ynbaii ay waajib tahay weeyo habboon tahay itibaacuhu in la raaco weeye duuna qowli اimaam اladii khaalafahu imaamka kaloo khilaafay sokadiisa kan hebela in la raaca waajiba buu yihi man acala qofkii saa sameey oo yidhahda qowlka hebel baa xaqa oo sawaaba waajib itibaacna ah. faman facala qofkii haada saan kaana jaahilan weeye oo baadiya weeye ajhalu min ximaari qowmihi wey kaas waa ulmay waana ku daayoy bal qad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa kaafiran murtad inuu ahaada la arkaawo waa la tilaabo qaada sheekh meeshaan maxaa la yidhahda laysuma dhibaacaynaayo bal qad yakuuna hee kaafiran ninkii yidhahda xaq maalik ma dhaafo shaafici ma dhaafo abu xaniifa ma dhaafo ninkii yidhaahdo qad yakuunu kaafiran inuu gaal noqdaa la arkaawo oo maxaa dhacay liannahu acطa alcismata hee bikayri ahliha cimad ayaa iska lahaa waajib itibaaciyaa ahaa nebi maxamed alayh salaat wasalam min aqsaami tawxiid waxaa ka mid ahaa tawxiid itibaac baa ka mid ahaa nebi maxamed itibaaca in loo khaalis yeelo tawxiidkii nebi maxamed la siiyey acطaytahu hayrahu baad siisaw wadaad baad siisaw huna asbaxta he kaafiran baad noqotay sheekh meeshu toogana wa inaad fahanto qaacidada laga hadlay fainahu asagu mataa wakhtigii buu ku yidhi ictiqada uu aamino annahu amar yeeshana yajibu waxaa waajibahaya cala annaasi dadka waxaa ku waajibahaya muslimiinta itibaacu waaxidin mid in la raaco a'immadaa ka mid iyo kayrkoodba bicaynihi asaga daatadiisa min haulaai ala'ima amidaas aan soo sheegnaya duuna alimaami alaakhari imaamka kale sokadiisa fainahu amar yeeshana yajibu waxaa waajiba an yustataaba in laga toobad aqbalo tub baa leehi maxkamaddaa la keenahaya inta la soo qabto oo dawladda loo diro oo maxaa le gardadub loo soo baa la xageynaya maa le saldhigga markaas le toobadkeen warya baa la odhanhaya tay fa in taaba hee falamru waadix falaa nuqnuqa fiihi wey hadduu toobad keeni waayo waa ilaa qutila waa la dilayaaba aana sheekh hadda la soco waa ilaa hee qutila oo muxuu sababsada liannu acطa alcismata wa waajib alitibaac hee ayr rasul s siiy iska ilaali meesha bal qaayatu buu kii yoolkaiyo ugu dambaystu waxaa weeye maa yuqaalu shayga la yidhaahdo meesha ugu dambaysa waxaa weeye oo macquulka in la dhaho innahu amar yeesheen yasuuqu waxaa cuntamayso suurtagala aw maxaa le yembaqi waxaa habboon aw yajibu waxaa waajiba cala alcaamiyi qofka caamiga oon diinta aqoonin maa qof mujtahida maaha an yuqallida inuu taqliidiyo waaxidan hal imaam inuu taqliidiyo maxaa le laa bicaynihi an yuqallida waaxidan min alaa'ima cafa an yuqalida waaxida min aim inuu taqliya waa u bannaan tahay laa bicaynihi laakiin dhihi mayno waa shaafici waa maalig waa axmed waa kada waa awsaaci odhan mayno laakiin waxaan leenahay ama habboon ama waajiba ama fiican a'immada mid ka mida inuu maxaa la yidhaahdaa uu taqliya masalada ku raac wax dhiba male laakiin hebel uma dhaafi karta maya lama ogola hawsha ayada inahu yasuuqu waxaa cuntan tawli aw yenbaqi aw yajib calى alcaami qofka caamiga oo waxba garanaya an yuqalida inuu taqliido iska dabagalo waaxidan weeye hal caalim laa bicaynihi mid la bari lahay ma jirto min gayri tacyiinin zaydin walaa camrin abu xaniifa la dhihi mayno shaaficila dhihi mayno waxaan leenaha qofka caamiga waxaa loo diinta aqoon a'imada muslimiinta mid ka mida inuu taqliidiyo waa bannaan tahay taasaan dhahaynaa ama an yaquula qaailu inuu yihahdo sooma ama an yaquula qaailu wax dhahaya inuu yidhaahdo inahu yajibu waa waajib weeye cala alcaammati dadkao dhan waxaa waajib ku ah ama dadka caamada waxba garanayn taqliidu fulaanin aw fulaanin inuu yidhahdaa waajib ku ah inuu wadaad u bardhabo fahaada laa yaquuluhu muslimun qof muslima oo diin garanaya ma odhanahayo hadduu mid muslim warkaa ku hadlo waa jaahil ariraaca geelraaca waxaa wabaa la fahansiinaya hadduu iswaalwaalana hadee maaa l waaba atarba in la dilo ayuu maa qarka u saarayaa wa qaala wuxuu yidhi shekhislam ibn taymiya waman awjaba qofka waajibiya taqliida imaamin imaam in la taqliidiyo bicaynihi daatadiisa ila shaafici abu xaniifa la taqliidinaya waajiba qofka yidhaahda ustutiiba waa laga toobad aqbalayaa ustutiiba waa laga toobad aqbalaya kaa asagaaw tub ilaa rabbika toobad maxaa laga aqbalaa toobad waxaa laga aqbalaa qof ku dhacay hee kabiira min alkabaa'ir gaalnimo iyo wax u dhow abiir min aaba'ir qofka saqaa'irta iyo maxaa la yidhaha mubaaxaad iyo midna waad garanaysaa iyo makruuhaad xatama tooba waxaa laga aqbalaya qof kabiir min alkabair ku dhacayo waxaa leeyahay tub ilaa rabbiga tubi oo laga tooba aqbalaya fa in taaba wa ilaa qutila waa la dilayaa war waa ini baacaw wain qaala hadduu yidhaha yembaqi niyo maxaa la yidhahda saa waa habboonta addunya waajib ma dhahayabi laakiin waa habboonta fiicnaan lahayd hadduu yidhaahdo in wadaadkaa la raaca hadduu yidhaha fiicanta hadduu yidhahdo kaana jaahilan daalan buu ahaan hayaba hadduu waajibiyo waa dil iyo toobad aqbal iyo dil hadduu laakiin wallahi waa fiicnaanaya waa khayr wey hadduu yidhaahdo hee jaahil gaal ma waay hawshu waa khatar wey aqwaashan sheekh islam ibnu taymiya o dhan oo dal ogaadku keenay maxay tahay macnaheedu war haddii qowl a'imada mid ka mid iyo madhab mid ka mid ah haddii la diiday oy mamnuuc noqotay famaa baaluka taqniin iyo qodobo yar oo meel shaacida laga soo gooyey iyo qodob ummadda lagu laasiminayo oo lee lagama leexan karo famaa baaluka haddii shaafici oo madhab ballaaran ah maxaa la yidhahdaa maalikiya axnaaf haddii madhab gooniba haddii lama taqliidin karo ummaddana laguma qasbi karo haddii la yidhaho waa xaaraan ninkiina waa laga toobad aqbalaya ninkiina waa la dilaya famaa baaluka sheekh taqniin iyo qodobo yaro meel lagu qoray in la yidhaha kanaa laazima midgii bin xuma ma dhaafi karo in la yidhaahdo xalaal iyo xaaraan halkan ma dhaafo famaa baaluka sheekhu taay qaala sheekh islaam tabi wuxuu raximah allahu tacaala wuxuu yidhi fii bayaani xukmi man qof xukunka iyadoo la caddaynaayo ittabaca raacay caaliman buu raacay weeye mujtahidan oo mujtahida buu raacaa muxuu raacay qaasidan asagoo u qasdaaya itibaaca rasuul sal rasulka ilah itibaaciisa inuu raac u qasdaaya qof baa wuxuu taqliidinaya oo raacaya nin caali mujtahiduu raacaya wuxuuna u raacayaa nebi kolle caalimkan isagaa nebi maxamed kaaga dhow oo maxaa la yidhaha nebi diinti garanaya inuu taqliidiyu rabaa aye kabacdi muxuu sameeyey wuxuu ku taqliidiyey fii taxriimi alxalaali xalaashi in xaaraan laga dhigo caalamkii aad taqliidinaysay oo sheekha ku ahaa baa waxaad ku raacday fii taxriimi xalaalin xalaal in xaaraam laga dhigo aw taxliilin maxaa leey xaraamin an la xalaaleeyo xaaraam inaad tirahdo gabar lix iyo toban jirta gabar maxaa la yidhahda laba guursan kara isniyo toban jirta gaata aad ku raacdo wax ku xukunto maxkamadda ku fadhido mushaarna ku qaadato hawshaas ku raacay ayib hawshaa ka waran xukunkeedu cadaynaya wuxuu yidhi imaan sheekh nabi hadalku waa dheeraaye laakina man calima qofkii ogaada anna haada imaamkan mujtahidka caalimka wa hadda laga hadlay la soco akhطa'a inuu gafay fii maa shaygii jaa uu la yimid bihi asagaba rasuululahi sal rasulka wuxuu la yimid inuu gafay oo qaldan yahay haddaad ogaato oo laguu sheego ama aadba ogaataba uma ittabaca uu ku raaco hawsha uu ku raaco calaa khata'i gafkiisii uu ku raaco oo gafku muxuu ahaa taxriim اxalaal aw taxliil اxaraam buu ku raac waana ogya waana loo sheegay oo waxa le war sheekaagu waa qaldan yahay ilahay ka cabso waa ku raaci baa asaguna waa qaldan yahay ka leexo oo wacadala markaa ka leexda haddanoo ka bayra can qowli rasuulilahi s qowlkiisiibuu ka leexda weeye fa haadaa buuka midka noocaana oo caalim taxliilu maxaa la taxriim alxalaal wa taxliil xalaal maxaa la yihahda wa taxliil xaraam samaynaayo qofki saa ku raaca e fa haadaa lahu waxaa u sugnaatay nasiibun dheef iyo gabal iyo xad buu leeyahay weeye min haada shirki buu ku leeyahay wey alladii shirkigaasoo damahu llahu ilaahay u cambaariyey oo dhaleeceeyey oo shirkigaas waa kee waa shirku itibaac nas amlahu shurakaa lahum e sharacuu lahum min addiin w in aactumuuhum inakum lamushrikuun qur-aanka sooma soo aroorin kaawe laga shirku itibaac sidaas daraaddeed hoos waa saga axbaarahum wa ruhbaanahum he arbaaban min duuni illaah nebi maxamed umaanan caabudi jirin umaanan sujuudi jirin culummada xaggee ku caabudi haddaan yahuud iyo nasaaro nahay la yidhi markay wax xalaala inay xaaraantinimeeyaan soo xaaraan kamiydaan dhigan jirin haa weeye haye wax xaaraana markay xalaalin kaga dhigaan soo xalaal kamiydaan dhigan jirin ha tilka cibaadatuun baa la yidhi waad caabudeen waadna ku raacdeen tio kale sheekh marku yii fahaada lahu nasiibu min haada shirki shirkaasi wadaajintaas wey allihii cid kale laysugu daray xagga xukunka taxliilka taxriimka laysugu daray wey alladii shirkaasoo dammahu allahu allow cambaareeyey oo maxaa layaa ceebeeyo dhaleeceeyey wey laa siyama waxaan wax loo dhigal jirin weeye in itabaca hadduu ku raaco fii daalika kaa hadduu ku raaco wy daalika kaa ku raaco midka maaa la sheekhiisa caalimka uu ku raaco hawaahu hawadiisiibuu ku raacay wey ku raacaya caalimku shay hawadiisa oo asagu maxaale uu wato la qumay teeladiisu ku raacaya wa nasharahu waana ugu gargaaray bilisaan carabku ugu gargaaro muxaadaraad buu jeedinaya dastuurku waa bannaan yahay qaanuunku waa bannaan yahay buu leeyahay taqniinu shariica waa bannaan tahay buu leeyahay facebook buu fadhiyaa kitaabka in laisku maamulo looma soo dejin buu la fadhiyaa waliyadi gacantii ugu gargaarayaay ufays ku jira xabad oo soo kilkilayaaba muxaadar wuxuu ka jeedinayaa hee taangirxis waxaa lala ka jeedinhayaa salaadana waa ka addimahayaa taangiryaa darawal ah, ka ah mid la sanaawo maxaad ka tiraada wadaadkaas war taangigaan uu maxaa masaajidkan uu ka imaamku ka yahay mid la sanaawi tukana maxaa la yidhaha uu ka addimahayo gabrana uu tujinahayo yuuba maxaa la dhex fadhiya wadaadkaana masaajidkaa shaydaan yuu dhex fadhiya oo ummaddu maxaa loogu jeedinaya kaa ka warrama asaga aad fahanteen imaamkiina waad fahanteen mu'adinkiina waad fahanteen gudoomiyina waad fahanteen maca cilmi buu ku yidhi maca cilmi asagoo og weeye biannahu kuwa kuwa iyaga hadda halkay fadhiyaan wey maxaa gabro fadhiya soomaaliya tallahi haddaan mar ciidan u heli lahaa ciidan haddaan u heli lahaa waxaa waa la kala bixi lahaa lakin waxba ma haysan xag malaysan tallahi hawsha mar bay had bay shaqayn doontaa insha allah maca cilmi asagoo og iyo oo garanaya uu yidhi biannahu mukhaalifun wuxuu og yahay wey sheekhiisa iyo ciduu taqliidinaayo mukhaalifun wuxuu og yahay inuu khilaafsan yahay lirasuuli lah sal inu khilaafsan yahay buu og yahay rasuulka inuu khilaafsan yahay waa og yahay nebi maxamed inuu khilaafsany waa ogay haddana sheekhiisi waa ku raacaya waa musiibo ayib fahaadaa shirku buu ku yidhi waa gaalnimiya wadaajin ilaahay iyo cid kale xuquuqda ila xuquqa taxliilka iyo taxriimka iyo ilaahay baa iska laha eh, subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa waa shirkin iyo wadaajin wey yastaxiqu wuxuu mudan yahay wa saaxibu saaxibkiisu wuxuu mudan yahay alcuquubata caleyh in lagu ciqaabo in la xiro la xabsiyo maxaa la yidhaha fadwada laga joojiyo duruusta laga joojiyo ha la yidhaahdaa la dilo la tacsiiro la garaaco la karbaasha ayuu xaq u leeyahay ayib lihaadaa sidaa daraaddeed bu ku yidhi ayay ittafaqa alculamaa culamada islamka waxay isku waafaqeen calaa annahu amar yashaan iyo idaa carafa hadduu garto ama calaa annahu amiirku iyo xaakimka iyo caalimku idaa carafa hadduu garto alxaqa xaq iyo sawaabka hadduu garto laa yajuusu lahu ma bannaana taqliidu axadin qof inuu taqliidiyo fii khilaafihi ay fii khilaafi alxaq xaqa khilaafkiisa cid baan ku taqliidiya inaad tiraahdo adoo aayad quraan haya xadiis haya adilo haya ijmaac haya qiyaas haya inaad tahay wadaad baan iska taqliidinaya laa yajuus qof muslima ma banaano xaakim iyo caalim iyo caami iyo culamo midna uma bannaano famaa baaliku wey marka adigoo og waxaan inuu baatil yahay baaxuur iyo taqniin qodoba lagu soo qoray maxkamadda in laguu keeno alguyaa dadka ku xukun aadna og tahay inuu sunno khilaafsan yahay oo aayad qur'aan khilaafsan yahay oo maxaa la yidha xadiis khilaafsan yahay oo ijmac khilaafsan yahay oo qiyaas khilaafsan yahay laakiin waad iska xukunaysa iska wadaa mushaarkaagana bish baad fiirsanaysaa waxaa tahay caasin baa tahay shirkiga iyo gaalimaad ka qayb qaadatay baa luyii ka qayb qaatay aftaankasoo ma geen karo aaa w oolmu dhammaanaya haddiisunbalada idan soconba way inaan ka carar doona baan saay haddaan iscaysanba sa nambarka sagaala idaa xakama alxaakim xaakimku hadduu xukumo idaa xakama alqaadile bitaqniini qodobayn buu wax ku xukumaya dastuur fahal se yaquulu ma oran doonaa su baa la weydiin doonaa ninkii maxkamadda fadhiyey yaa su la weydiiyey oo taqniinu shariica dastuurka ay dhaheen shareecadu waafaqsan yahay laakiin asalku waxay ahayd in saxa saxa la dhaho shareecada waxay waafaqsan tahe dastuurka ee dastuurka ma waafaqsana maxaa la yidhaha shareecada lakin sharecada waxay waafaqday dastuurka sida saxasa soomaanan soo sheegin kii asaga anigu wax ku xukumaya waxaa la yidhaha xakama alqaadi bitaqniini intuu wax ku xukumo fahal sayaquulu ma odhanaya ina haadaa qaanuunkan iyo dastuurkan maxkamadda ii yaallo anigu wax ku xukumahayo huwa diin ullaahi waa ilaahay diintiisii ma ohan doonaa bal khatarta dhici doonta u fiirsa alladii diinkaasoo arsala allaahu bihi alla ula soo diray rasuulahu sal la ala ilahi la soo diray adigu ma odhan doonaa markii su-aal la weydiiyo war dastuurkan maxkamadda dadku kala saarayso ma diintii nebi maxamed suubanaha calayhi salaatu wasalaam ilaahay la soo dirayba oo jibriil ugu waxyooday miya su-aasha hadii la weydiiy waanzala uu ku soo dejiyey bihi diinkaba kitaaba kitaabkiisa kusoo dejiyey wa sharacahu alla uu u jideeyey licibaada addoommadiisana u jideeyey wey diinkaas miyuu odhan doona oo walaa diina diin kale ma jirto lahu maxaa la yidhaahdaa u sugnaatay weeye alla wey siwa saa ka soo hartay walaa diina maxaa la yidhahda lahu siwa diin maxaa walaa diina lahu siwa diin ka soo hartoo u sugnaatay allana ma jirto waa diinta ina diina cinda allahi alislaam waa asagii waxaan haysan miyuu odhan doonaa baaxuurkan rasuulkan ugu qoran aw amahana yaquul wuxuu odhan doonaa ina diin allahi ilaahay diintiisu aladii diinkaasoo sharaca u jideeyey licibaadihi addoommadiisa u jideeyey khilaafuhu khilaafu haada alqaanuun wa haada taqniin waa khilaafsany mi odhan doona inuu yidhaha taqniinku waa diinta ilaahay iyo inuu yidhaha me taqniinku diintu waa khilaafsanya waa laba qodob qodob saddexaad aw yaquulu wuxuu odhan doonaa laa adri ma garanayo warniyow saddex farood baa laguu taagay mid qabso qaanuunkan aad tiri diintu waa fusuq taqniig oo maxkamadda ku yaalla inaana tira waa diintii nebi axmed loo waxyoodo ilaahayna soo dejiye waa xaq waana diin ullahi casa wajal dhinacood inaad tiraahdo maya diinta ilaahay shuqul kuma leh waa baatil waa khilaafsan yahay waxaa wey inkaar qabo weeye waa qodob labaad inaad tiraahdo afkanka kala haya laa ma garanayo wuxuu yahay saddexdaa farood mid qabsado qodob afreed heli maysid lagaana yeeli maayo mana helaysid ayb hawsha maxaa lagu keenay caqligii maskaxda in laga shaqaysiiy wey laabudda min maxaa la yidhaahdaa cuquul inay shaqaysa walaabudda waxaa laga maarmaano loo maarmina loo horan laaya lilqaadi min an yaquula min haadihi alaqwaal qowl aqwaasha ka mida ah inuu qabsado waa laga maaran diinulahi inuu yihaahdo waa khilaafsan inuu yihaahdo laa adri ila saddex mid ka mid waa inuu yihaahdo walaa sabiila lahu jidna uma furna weeye walaa sabiila lahu qaadiga jid uma furna ila alawali qaطcan go-naanba inuu yihaahdo baaxuurkan yarka anugu an dadku kala saaraayo waa diinta ilaahay nebi axmed ku soo dejiyey waa kitaabkii iyo sunnadii iyo sharcigii kuma dhaco been wey mana dhihi karo dacwa acan ma qaban ayaga ma dhahaya laakiin maxay ku leeyihiin diinta ilaahay ma aha he laakiin he waa waafaqsan yahay waxaan leenahay ijcal laakiina he filyama gaalkacagatu laakiinta diinta ilaahay waa khilaafsan yahay shuqlkuna diintuna ma khilaafsana isaguna ma waafaqsana isaguna ma waafaqsana baatil waa jira isagu mar haddaad tir diinta ilaahay ma aha haddaad tir afkaagan ka hayno baail lagugu xukumo marka qadcan midka koob horta ma ohan karo haye faina diin allahi ilaahay diintiisa alladii diinkaasoo laa diina lahu siwaahu diin kasoo hata usan lahayn laa tasuuqu ma cuntamaysa weeye mukhaalafatuhu in la khilaafo ma cuntamaysa mana soconaysa macquulna maa diinta ilaahay soo dejiyey oon diin la khilaafo laa yajuus wa aqalu darajaati darajada ugu yar waxaa weeye mukhaalifiin kuwa khilaafay diinta an yakuunuu inay ahaadaan min alaaimiina dadka dembiinayaalka mujrimiinta inay ahaadaan qofka diinta khilaafo ugu yar waxaa weeye hadduusan diintaba ka bixin muxuu noqonayaa caasin dambiira inuu toobad keeno laga rabo labadaas haye waaani midka labaad oo muxuu ahaa inuu yidhaahdo diintu khilaafsan yaha haye waaani midka labaad waxa wey laa yaddacihi ma sheeganayo oo ma dhihi karo maxaa dhacay leannu hadduu maxkamadda ka yidhaahdo dastuurkan dawladdu dejisay diintuu khilaafsan yahay dawladdu muqaabil bay ka dhiganaysaa ma mushaar ku qaadanaya miyuu ka kala saaraya waa la tuurayaa waxaa weeye asaga laftiisa gudaha lagu tuuraya ummaddu dawladda ka horkeeda sura diinta khilaafsan buu yidhi halla qabto weyse la kala tegba laa yaddaci kuma dhaca qodobka badaan laa budda waa inuu aamuso haye falaysa lahu maljac meel uu maxaa la yidhahdo u ciirsado ma jirto weeye ama uu galo ila aalia kii saddexaad oo kii saddexaad muxuu ahaa laa adri laa adri muxuu noqday marka jaahil ajal min ximaari qowmi buu noqday jaahil wuxuu noqday daari mudalli buu noqday ja in maxkamad in la geey ma banaanta idinka ay weydiinayaan laa yajuuz wey marka sida wax loo kala turay ma ujeedaa taqniid iyo waxaa wadataa sheekh iyo diinta ilahay shuqul isma leho diinta ilaahay shuqul isma leho fayaa lallah buu yidhi allahayow alcajab ah, fayaa lallah alcajab ah, ilaahayow eh, allow cajab la yaab wey alla wax lala yaabo war waxaan diin ahayn oo maxaa la yidhaahdaa aadan garanayn oo jahl aad uga sugan tahay seed u dhahaysaa dadka waa diin diintu waafaqsanya dadka ha lagu xukumo ha lagu kala saaro seed u dhahaysaa seed mushaar ugu qaadanaysaa seed maxaad hawsha u samaynaysaa seed u horboodaysaa seed dadka ugu fadwoonaysaa seed una diintu waafaqsanya seed ummadda u lugoynaysaa seed ummadda u baraysaa se ummadda ugu qoraysaa se maxaad good goynaysaa wax lala yaabo waa hawl lala yaabo oo mushkila kayfa sidee buu ku yidhi iyatustabaxu loogu banaystaa alfuruuju farjiyada loogu banaystaa oo tusaan islaam loogu guursadaa ama loogu furaa wadimaau dhiig loogu banaystay qof loogu dilaa walamwaalu maal loogu banaystay qof xooliis lagu qaataa walxuquuqu xuquuqdii loogu qaataa maxaa wa tuxallalu lagu xalaalaystaa wa tuxaramu lagu xaram yeelaa bimrin arrin weeye axsanu axwaalihi axwaasha midda ugu fiican markii la fiiriya ay tahay wa afdaluhaa midda ugu fadliga <laughs> <laughs> war shay maxaa la yidhaahdaa markii loo qiil baaro oo niyow kitaabada loo baaray afdaluhu axsanu xaali muxuu noqday hee in la yidhaahdo laa adri ma garanayo see dhiig ugu banaysanaysaa ood qof ugu dilaysaa ood nin islaamta uga furaysaa oo islaam ugu mehelinaysaa oo maalkan waa xaaraan leed oo kan waa xaaraan leed oo kana dil kana dee aad u dhahaysaa wa la isweydiiye soo maa waxaasay waxay wadane rag waxay ku leeyihiin maxaa la yidhaahdaa waa diin iyo diinta ma khilaafsana iyo waa lagu dhaqan kara waa la qabsan karaa fain kunta haddaad tahay gursheekh laa tadri midaan garanaynin waxba ugu xoog yahayba la arag waa sida hadda haysatee caliya kuwa yaryare fatilka musiibatun oo musiiba iyo balaayow dameeru dhaan raacday ma maqli jirtay dameer baa dhaan iska raacday ayib markaasa dhugwaa dheh ku dila fainka markaa kuwa yar baa iska raacay dameer dhaan raacday markaasa dhex lagu dili doona fain kaana maxaa in kunta haddaa tahay laa tadri midaan wax garanaynin fa tilka musiibatu balaayaa kugu dhacday wa in kunta haddaa tahay tadri mid wax garanahayana in kunta tadri haddaad tahay mid garanahaya inaad waba waxba la soconna falmusiibatu acdamu musiibadu intaa waa ka sii weyn tahay ah, musiibadu acdam wax haddaadan ogeyn waa musiiba haddaadan ogayn inaadan wax ogayn waxna garanayn haddana aad madaxa taagaysana he falmusiibatu acdamu lanno kan maxaa weeye waa jaahil he murakab alaysa kadalika jaahilun laa yadri walaa yadri anahu he laa yadri weeye kaa muxuu baahan marka tartiib iyo barafla in la siiyo maxaa le madaxa loo salaaxo adeer la yihahdo magaalada joogto ma taqaanaa waagu had waa bariyey meeshan meel hebla ah la yihah gurigina ha ka habaabin orguriga hooyada aadan yar u baahan yahay dhowrka laga taabto ariiqa la tuso marka sheekh waa kuu sheegay jazaa allahu khayr marka howlahan oo dhan maxaa loo sheegay in aysan maxaa le tamniinu sharci qodobayn inaysan bannaanayn laa tajuus ay tahay haddiiba ijtihaadaad iyo hawlahaba la kala tuuray qodobayn oo yar oo labaatan war ama soddon war ama diinta ilaahay baa maxaa halkan ku jirtaa ama maxaa in la yidhaahdo waa khata weyn iyo gaf weyn weeye hada billahi tawfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina muxamed وعلى آله وأصحابه أجمعين